bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo tobnaad ee kitaabka siirada ah ee nuur lyaqiin waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dir wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayiaati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudila lah ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد الإيذاء waa dhibaatadii lasoo mariyey rasuulka salى اllahu عalayh wasalam waa dariskii siirada ahaa iyo taariikhdii rasuulka iyo asxaabta marka idaagaasi waxa uu ka turjumayaa diintu inaanay ku imanin markii u horeysay gacmo loo fidiyey rasuulka iyo asxaabta iyadoo ama waddada oo loo rusheeyo ubax loogu goglay arrintu kuma imanin laakiin waxa ay ku timid dood iyo dagaal iyo dadaal intaasoo isdaba socota waktigii hore iyadoo uu nebigu ku hirgelinayay dood dadaal adagoo sabirkiisa wata dagaal kusii xigay udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati wاlmawcidati اlxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ina rabaka huwa aclamu biman dala can sabiilih wahuwa aclamu bilmuhtadiin wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih walain sabartum lahuwa khayru lisaabiriin waa intaa aynu sheegna waaya marka halkan waxa uu sheekhu ku xusayaa tobaneeyo dhow dhow oo aliidaa iidaa alaagu waa dhibaatada iidaana waa dhibaatadii dhibaatada rasuulka la mariyay asxaabta tobaneeyo dhaka kuwii dhakada weynaa ee dhibaatada badnaaba xusi doonaa ah, haddii la isweydiiyo la idhaahdo ilaahay uu hiilin karayba rasuulkiisa u jecelyihi dad oo dhan ugu jecelyahe khaliilkiisa ah muxuu waxaan oo dhan u mariyey oo ugu salliday xikmado badan baa ku jira jiilkii ama qarnigii ugu fadli badnaa iyo nebigii ugu fadli badnaa inay soo mareen dhib aada u adag oon dadka kaleba soo maray waxyaabaha ku jira waxaa kamid a ah ilaahayna wuxuu xaqiijinayaa dadka tusinaya diintani inaanay ku soconayn dariiqo automatiga ama tilqaa'i la odhan karo si toosahoo iyadoo ay iswado laakinahaa tamshi wa tatatawar bijuhdin bashariyin jahiid dadaal bani aadam oo loo gunjado bay ku hirgelaysaa ay ku soconaysa waxaa labaadoo dhibkani uu soo maraya asxaabta iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam carbin bay ahayd la carbinayay oo berigii hore waxay ahaayeen dad udbahoodii iyo dhigahoodii iyo kurtimadoodii iska wata aan laylyanayn oon carbisnayn mid iyaga kamida lodkooda carabta ahay marka uu soo eego far uu ku fiiqo iyaguna shan farood bay indhaha ka gelin jireen de dadka waxaa la barayaa bal sabirka waxa laydhaa iyo xakamaynta nafta iyo ukaadinta waxaa kaloo ku jiro xikmadaha kamid a arrinkay wadaan inuu yahay mid weyn oo aan deg deg u baahnayn iyo turunturro iyo inuu dhiciyo baa iyadana la tusinaya waxaa kaloo loo odhan waayo dagaalama ama loo lahaaba safra iyaduna inay dadku bal awood ay yeeshaa iskaga celin karaan waxaa kaloo xikmadaha ka mid ah inuu ilaahay darajaad u dallaco ajrigoodana uu badiyo qaarkoodna shahaado uu qoro oo taa qudhigeedu waa rasuul ka waramaya calayhi salaatu wasalaam ashaddu nnaasi balaan alambiyaau uma saalixuun uma alamhalu falams waxa ugu beliye baas badan ambiyada iyo qofba qofku ka wanaagsan ka iimaan badan yahay axasib annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qabli saasay isu soo daba socotay fitnadaa iyo imtixaankaasi waxaa kaloo xikmadaha kamid a ah kuwan inay nafsi iyo dulmi iyo inkaar iyo aafaad urursadaan iimaan laawayaasha ahay oo gaalku waxaan u geysanaya islaamka laysa suda maaha wax iska xikmad daraa macnaa bilaa macno ma noqonayo waxaan laga abaalmarinaynin ma noqonayo waxaan lagu cuqubaynaynin ma noqonayo wuxuu sidaa u listo oo uu kibro oo uu karkaarka jabiyada marka dambe ilaahay kodada weydaarinaya halkaasuu booraanbu ku duulaya halla waxaa aad arkaysa ee dumaya awoodo ay kufaartu leeyihiin dhiilkoodiibaa buuxsamay adhaxjabkan ku faraha badanaya waxa weeye dulmiga oo dulmiga daalinka laftiisa oo gaalku u weye waa loo qabanaya xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum bakta faidaa idaa hum mublisuun faquطica daabiru اlqowmi aladiina dalamuu cirbahan gooyey baa ilaha ui agam ayaa laga dhigay nimankii kibirsanaa ee farxayay meel aan laga felayn buu ilahay kaga soo baxaya marka almustahzi'uun kuwa ku dheeldheelaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka ahaa abulahab cabdulcuza bnu cabdilmualib nebiga adeerkii wey wuxuu samayn jiray oo adiga arki doona qurunku ku tuuri jiray albaabka nebiga mustahzi'iintan iidaaga samayn jiray kuwan asxaab aliidaa magacooda qur-aanku wuxuu bixiyey almustahzi'iin suurat lxijri akhirkeeda haddaad akrido ilaahay baa wuxuu ihi fastac bimaa tu'mar waacrid can ilmushrikiin inaa kafaynaaka almustahzi'iin adhiisha kala jabiyo warka caddee anaa kaaga filaanaya kuwa kugu jeesjeesaya aladiina yajcaluuna maca allahi ilaaha aakhar fasawfa yaclamuun way garan doonaan bu ilahay marka siduu ilaahay ugu filaaday ina rabaka la bilmirsaad si cajiiba ah. sida ninkaa abulahab oo kale xanuun yarun baaba ku dhacay oo maradulcadasa la ydhaah kow alwaliid ibnu mugiira baa kamida mida sidaynu arki doono maqaaladiisana waxa aynu ku arki doonaa deriska waxaa kamida mida abujahal camru bnu hishaam baa la odhan jiray maalintii beder waa ti afka dhulka loo daray ibna cafra labadaa inana reer asaareeda ninka soo rogay buu ahaa mar kasta oo muxamed uu sanamyaashiina wax ka sheego idinkuna ilaahay sacaaya soomaali ilaah caayaya soomaal arag in abijahal dheh abijahal baa ilaahay caaysa markaasaa ilaahay uhi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu allaha cadwan bikayri cilm waa iyo ilaahay caayana waxbaha caayana baa ilaha ui salamyaashooda ha xunxunka ah anadr bnu xaaris ayaa kamid ahaa nimanka ah kutubta reer eraan buu soo akhriyi jiray iyo farisiinta dabacaabudka ah yuhuudda iyo kristankana wuu dhex boodi jiray dadkuu dabeedna ku daldali jiray waxa wax uu ku canjirayo qur-aanka ninka yidhi buu ahaa canaad halka uu ka gaadhay allahuma in kaana haada huwa alxaqa min cindika faandir calayna xijaarata min asamaai aw bicadaabin aliim xallo wuxuu hayay ilaahay u soo daa buuri maxamed hadduu xaq ku sugan yahay ninkaa isaga ah waxa soo qabtay miqdaad ibn lswad markaasuu nebigu faray in qoorta laga jaro mid loo dul qaadan kara maha kani cuqbat bnu abi mucayd ninka la odhan jiray alabowi ayaa ka mid ahaa waynu arki doonaa falka uu sameeye aadka ufoosha xumaa ninka qurunka ka dul saaray buu ahaa nebiga qoortiisa calayhi salaatu wasalaam raggii maalintii beder lasoo qabtay buu ahaa isagoo garbaduuba baa rasuulka loo keenay markaasuu qoorta ha loo dheereeya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ninkuu nebigu ku sifeeyey buu ahaa qudaaru hadihi lumma qudaar binu saalix ninkii la odhan jiray hashii nebi saalix dilay ayuu u egeysiiye wuxuu lahaa waa qudaarka ummadda ninkani alaswad ibnu cabdilyaquus ibnu cabdiyaquus ayaa ka mid ah waxa uu ahaa ninka marka uu arko fuqarada muslimiinta bilaal iyo khabaab iyo sahayb iyo markay kasoo horbaxaan maka dhexdeeda intuu qosol adinka taaga ayuu odhan jiray marka saaxiibadiisa kale isagoo farta ugu fiiqaya haaulaai muluku lard aladiina yarisuuna mulka kisra urya waa ragga adduunyada dhexlaya waa raggan ragga adduunyada dhexlaya ee kisra kursigiisa qaadan doona iyo boqortooyooyinka waaweyn waa raggan aad arkaysa halkan hayruufaya marka waa jees jees nabigana wuxuu ku odhan jiray amaa kullimta alyawma min asamaa ya muxamed miyaan maanta sabadii lagaala hadal samadii miya iska aamustay jariiradii samada iga sheeg buu odhan jiray wax maalin maalmaha kamida ah ayuu baxay laydhun baa ilaahay uu mariyey samuum wejigiisa ayaa madoobaaday kadibna famtala'a qayxan famaat malax baa dhaamis malaxi ku dhaamisay jirhkiisiiba gebigiisiiba malax buu la fushuuqay waaya alxaaris ibnu qays sahmi baa ka mid ahaa kuwa aada buu sanamyaasha u jeclaa waanu hadal hayn jiray waa ka ilaahay uu ku soo dejiye farayta man ittakhada ilaahahu hawaah waadalahu allahu calaa cilmi wakhatama calaa samcihi wa qalbi wajacala calaa basarihi kishaawa isaguna wuxuu ku dhuftay u liqay laf kaluun ah, lafta aroostilo la yidhahda indhaha ka soo saarta waxaa ka mid ahaa ubay ibnu khalaf waa ninkii rasuulka sala allahu calayh wasalam aada ugala murmi jiray aakhiro aakhiro laydhaha ku daalina bu ohan jir maxamed maana qancinaya halkeer buu kasoo qaaday laf duqad iyo noqotoo duugowday dabaan ilif aniyoo duugooday buu halkan kasoo qaaday nebigu isla hortaagay fafatahu amaama nebigu hortiisu sitaa ugu burburiyey markaasaa wuxuu hi qaala man yuxyi lcidaama wahiya ramiim warma taasaad imika leeday sidaa duqada noqotay baa la soo celinaya maxase dadka ugu sheekeynaysa waaya suuratu yaasiin akhirkeeda ilahay ugu jawaabay waa qisadiisana in baynu ku haynaa halkan waxaa ka mid ah abuqays ibnu mugiira xamse ayaa indhaha kasoo saaray maalintii beder rag buu khaarajiyey buu ahaa alcaas ibnu waail ayaa isna ka mid ahaa alcaas ibnu waail waa asxaabigii qaaliga ahaa ee camr bnu caas la odhan jiray camr bnu caas ee maka furay ninkii dhalay wey ninkaasi maqaalad isagana taariikhu ay reebto fool xun ayaa uu ka tegay oo maalintii nebiga inankiisii qaasim loodhan jiray uu dhintay ayaa wuxuu ihi asbaxa abtar maanta ayuu inaga haray buuli oo waxa weye u goblamay wax rag uu leeyahy kaasaa u dambeeyo dhimay ka nasta ilaahay baa soo dejiyey inaa acdaynaaka alkawtara fasalli lirabbika wanxar ina shaari'aka ka kuu cadhaysani baa layidhi huwa alabtaru isagaa goblana abtarku waa dabagooska ka aan sii tarmaynin ee dabagooska ahay adiga ma aha waa isaga ficla sidii baanay dee tahay oo xaqiiqada waa saas wey malaayiina shifaah tusalli cala rasuuli sala allahu calayhi wasalam wa tusalli intaasoo milyanoo dabyalood baa saacad walba nebiga ku salliyaysa laakiin kaasi waa nakuufa meeluu maray lama hayo u libdhay waxaa ka mid ahaa nimankaa iyagaa ah, ninka la odhan jiray ducayma ibnu cadi ibnu nawfal maalintii beda raggii garbaduubka uu nebigu dilay buu ka mid ahaa malik ibnu ilaad ailaila ayaa kamid ahaa maka ayuu ku dhintay isaguna sidii kii hore ayaa ilaahay u dilay dhakadaa maraxi buuxiis waxaa ka mid ahaa nin isaguna kibirkiisu dhinac kale ahaa oo la odhan jiray rukaana ibnu cadi ibnu zayd ninkaasi wuxuu xariif ku ahaa musaaracada ila kibirku ninba meel buu ka gelayaa nin kibirku aqoontuu la gelayaa nina adduunkuu la gelaya nina muruqyada sida kuwan musaaracada ee muruqa kor u kuusa iyo ruushkii la odhan jiray ilaahaygu waa muruqa buu dhahaa noocaasuu ninkaasi ahaa markaa wuxuu nebigaa waaniyo wuxuu hi ruuxan kale iska daayo maadii bixi <laughs> geeljirihii odhan jiray maadii bixi afarteel afarta geela ma boobnaa buuhi o haddii aad rag waan kala hadnaye adee nagado bal markaa waan ka fikira ah shahaadada iyo iimaanka salaalkay la gashee kibirka waxa la idhaahdo rag eh, rasuulku sal allahu calayhi wasalam dee waaba ishubayba laftiisuye waa yahay buuri afarta geelaa la boobay saddex jeer buu hawada u diray nabigu calayhi salaatu wasalaam <laughs> saddex jeer ayuu legday wadacaahu ila alislaam markaa islaamkiibu ugu yeecday ila saasaa ballantu hayde ya haddii aada ilagedo waan ku rumaynaya ama heedo gaca waan taagaya gacantan taagaya ma yeelin ballantiibuu ka baxay gaal ballan ma leh markaa wuxuu ihi waxa aan ku kabi lahaa intii hore heshiiskii hore geedkan isagaa inaad soo dhaqaajiso geed meesha yaallay geed ow soo dhaqaaq buu isagana gaal waa lala gurinaya geedkiina wuu soo dhaqaaqay afkalaqaad bay ku noqota waxau hi haadaa sixrun saxarahaa falyurjic ilaa makaaniha war waa sixir geedka halkiisi iskaga celi buuri nimankaasi marka ilaa ugu dhowr iyo toban baynu sheegnay saddex iyo toban afar iyo toban meelaha qeyb ka mida iyo falal noocan oo kalea halkan uu sheekh ku sheegi doonaa cumuuman halkaa waxaa kaaga muuqanayo natiijadu ay noqonaysa ama alcibar oo meesha kasoo baxay xikmadaha hore aynu u sheegnay baa ku jira waxaa kalood arkaysa xishood inaanay lahayn waxaa la yidhaahda iimaan la-aantu iimaan la-aanba ayaa kibir iyo xishood daro iyo insaani daro intaba iskale waxaa halkaa kaloo kaaga muuqanaya inaanu waxba warwarin oonu calaancalin qofka muminka iimaankiisa iyo islaamkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa lagu haystaa laakiin wixii la gudban inuu yeelo maadaam cidda aynu ku dayanayno ilahay ui kudayasho fiican ba aynu ku sugano rasuulka iyo asxaabta arrinkoodu dee uu kan yahay alidaa wara'aa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ka arkay min almushrikiina gaaladii kahiira aladaa dhibaato badan wa cadiima shidda iyo balaayo daran shiddadu waa adaygow khusuusan idaa dahaba marka uu nebigu tago ila salaati cinda albeyt mar alla markuu kacbada ilaahay kusoo ag ee weliga u ahaa markaasaa lagu sii kici jiray wa kaana min acdamihim adan waxa ugu dhibaato badnaa lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxa ugu dhibaato badnaa jamaacatun koox gaalada ka mida sumuu waxaa lagu magacaabay likafrati adaahum dhibaatada nebiga ay ku hayeena badnayd waxaa loogu magacaabay bilmustahzi'iin waaka ilahay yihi innaa kafaynaaka almustahzi'iin magacaasaa ilaahay ile ilaahay baa magac bixintiisa ugu cajab badan tahay magacaasaa ilaahay uu siiyey fa awaluhum nimankaa waxa ugu horeeyey wa ashaduhum uguna darna abujahl ninka la odhan jiray muslimiintaa u bixisay abujahl iyagu waxay odhan jireen abulxikm allah waa ninkii xikmadaha ilan jaahiliyadda waxaa la yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa jaahiliyadda iyo dadka diinlaawayaashu waxay afuufaan oo inoo soo barariyaan qofaan waxba lahayn hal waxaa maanta iclaamka laga sii daynayo adagaa imanka arkayo united nationka iyo wadamada ay yidhaahdeen way dhargeen ayaa waxay isugu yeedheen qaar dhowr iyo toban milyan baa dhegaysanaya bay idhahdeen sharaaidkaad ku arkaysa shaaka iyo shalay iyo oo iyaguna mala iscaalami gareeyey oo wixii afka kala wadahaya soo qoray marka dadkaas waa dad wada waalan iyo wax wada daroogaysan xidigaha lagu sheegaya oo cirkaa rag iyo naaga wada marayo wada raamaystay marka jaahiliyaddu waxay buunbuunisaa waxaan waxba ahayn abulxikam bay ku sheegi jireen aabbaha xikmadaha ayaa la odhan jiray dabeedna muslimiintuna waxa yidhi abujahl jahliga aabbihii waa la isdibaaqaya magaciisu wuxu aha bnu hishaam ibn lmuqiira almakhzuumi alqurashi ninkan arrimihii taariikh loo galay xumaa waxaa ka ahaa ilan adduun taariikh baa ka hadhe ah eh. qaala yowman maalin buuri intuu isxariifiyey yaa macshara quraysh waa reer qurayshowgu ina muxamadan aad ninkii muxamed laodhan jiri qad ataa wuxuu la yimi maa tarawna waxaana arkaysaa wuxuu iska dhigaya ninka caanka ka dheeraynaya oo isaga aan cidi dabadi hadlayn waxa wuxuu la yimi buui waxaa arkaysaan oo maxaya min caybi diinikum diintiinni wuu ceebeeyey wa shatmi aalihatikum ilaahyaashiina wuu caayay wa tasfiihi axlaamikum caqligiinniina wuxuu ka soo qaaday wax waalan oo aan waxba fahmayn wasab aabaa'ikum aabayaashiina wuu caayay muxamed maxaa laga eeganayaa bui maxaa inoo halay dhaqan iyo dhalasho iyo waxba inoola halay wuxuu ihi inii ucaahid allah ilaahay waxaan ballan ugu qaaday buuhi anugu rag iskuma jire laajlisanna lahu waxaan ugu fadhiisan doonaa qadan aroorta bixajarin dhagax baan ugu soo fadhiisan doonaa dhagax ayaan meel halka yaro soo dhigan markaasaan dabada soo saari laa udiiqu xamlahu oo aanan karaynin inaan inaan qaadaba laa udiiqu xamlah dhagax macnaha culusun wey wuu qaadi kara waa kan qaadae eh. dhagaxaan la qaadi karayn oo culus faidaa faidaa sajada fii salaati mar alla marka uu sujuudo kolka kacbada agteeda salaada dhexdeeda rabaktu bihi ra'sa madaxa ayaan ku kala firdhin rabkigu waa wixii lagu bushaaqiyo waan bashaaqin doonaa bui madaxaan bashaaqin faaslimuunii bal markaa idiiba cinda daalika halkaa waktigaa aw manacuunii ama idifaaca ama kolkaa dee geedka halaygu soo xidho idhiiba ila qabaa'il bay isu dabageli jireen aw manacuni ama qurayshtiina kale haddaad tihiin difaaca falyasnac bi waxay doonayaan ha igu sameeyeen bacda daalika markaan ficilkaa geysto banuu cabdimanaaf qoladii reer cabdimanaaf ee nebigu ka dhashay ha igu sameeyeen maa badaa lahum wax alla waxa u muuqda manu kale haddaan maxamed bashaaqiyaan ka aarsado amay dhiida amay dhexda igu marto difaaca oo igu maratuura qolada reer cabdimanaaf ku dhashay bal soo fayfayteen mar alla waxay doonayaan ha sameeyen aniga waxay doonay mar haddaan kan dilo maa badaa lahum wixii u muuqda falamaa asbaxa kolkii uu waa bariistay akhada xajara xajaran dhagax buu qaaday kamaa wasafa sidii uu hore u sheegay dhagax sidii dhagax buuran dhagax weyn ayuu soo qaaday uma jalasa lirasuuli illaah rasuulka ayuu la sugay oo u fadhiistay yantadiruhu isagoo sugaya waqadaa calayhi salaam markaa nebiguna wuu soo kallahay xagga kacbada ayuu soo kalahay kamaa kaana yaqdu sidii uu soo kallihi jiray ilaa salaati nebigu siduu salaada ugu iman jiray kacbada caadigiisii buu u yimi wa qurayshun nimankii qurayshna fii andiyatihim naadiyadoodii bay ku sugaan naadigu dee waa fagaaraha la yimaadee lagu faano oo kasoo daarunad wey iyo meeshii kacbada agteeda ahayd wey halkaasay isugu soo urureen yantadiruuna waxay sugayaan maa abujahlin faacil ninkani wuxuu samayn doono bal hadda waa kaasa ninkii abujahlna waa kii dhaartay muxamedna naqaanay meesha talow maxaa ka bixi ilaa ahlu baailku mar walba ahluxaqa waa ka shakisayo dee baailkiisa ogi falamaa sajada calayhi salaatu wasalaam kolkuu nebigu salaadii sujuuday ixtamala abu jahlin alxajar dhagaxiisiibuu soo xambaartay wa aqbala naxwa xagga nebigu usoo jahaystay xataa idaa danaa minhu kolalla kolkuu usoo dhowaaday rasuulka isagoo casihii weynaa sita rajaca wuu noqday munhaziman isagoo jabay oo macnaha dib buu u gurtay dib buu u cararay muntaqican iyada oo uu isbedelay lownahu midabkiisu muntaqican Ah, waxa isbedelay lownuhu midabkiisa min alfazac argagax daraaddeed wuu argagaxay wejigu ururiyey dabeetana waa cararay wa ramaa xajarahu dhagaxiina waxa uu ka tuuray niyadihi gacantu kasii daayay nin baqde waad galan ood didoo bayr yeeshay dee bahalkii dhagaxaana xaggaasu u tuuray isna ah, kaafoor ku tuuray cararay fa qaama ilayhi waxay isu kacay isu taagay rijaalu min quraysh rag quraysh ka mida baa usoo yaacay xaggiisa faqaaluu waxay yidhahdeen maa laka yaa abalxikam waa magicii aynu sheegnay iyagu ma yaqaanaa war abulxikam war maxaa dhacay qaala wuxuu ihi abijahal wacdarihii alla muujiyu ka sheekayn qumtu ilayhi maxamed waan ukacay kacay buuri liafcala si aan ugu sameeyo maa qultu lakum wixii idiin sheegay oo de aha inaan dhagax madaxa kaga dhufto obrethonka iyo falkaasaan doonaya inaan fuliyo buuri falamaa dalawtu minhu markaa alla markaan maxamed u dhawaaday carada lii waxaa iisoo soo baxayba saxlun min alibli awr qoodh ah oo geel ah qoodh geel markaa awrkuna had iyo jeer marka uu qoodha yahay oo macelisanayo dad iyo dunyaba wuxuu kusoo baxo way ka cararaan wallaahi maa ra'aytu aytu weligay oo kale kan maan arag bu i qatu weligay maa raaytu milahu qau ka wax lamida maan arag siduu u cadhaysan ee uu soo qurub dhabanayo hama bi an yakulanii wuxuu doonayba inuu cuno awrkaasi waxa uu usoo ordayey inuu fajaasada uhoreysa igu dilo falamaa dukira dalika lirasuuli laahi sala allahu alayhi wasalam markii nabiga arrintaa loo sheegay ee la yihi abujahal ilaahay aayaddaasi u muujiyey qaala markaa nebigu wuxuu ihi daaka jibriil kaasi waa malakul jibriil walow danaa hadduu soo dhowaan lahaa la akhadahu uu qaban lahaa malaaigtu marmarka qaarkood in cid aan aadamaha ahayn ay isku shabahdo ayuunbaa laga qaadan doonaa naskan dee haddii uu sugmo abu nucaym iyo bayhaaqi iyo ibnu hishaam iyo kutub badan bay siiradan ku sugan tahay maqaalkan wa kaana abu jahlin ninka abu jahl la idhaahdaa wuxuu ahaa kaiira maa yanha in badan buu u diidi jiray arasuul rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu u diidi jiray in badan can salaatihi fi lbeyt inuu kacbada ilaahay ku tukado wuu u diidi jiray wuu ka hiri jiray faqaala lahu maratan mar buu nebiga ku yidhi haddana abijahaal bacda an ra'aahu yusalii markuu arkay iyadoo nebigu uu tukanayu salaadii dayn laayah ayuu ku yidhi alam anhaka can haada war miyaana salaada ku diidin salaadan aada wadwado sawtan hora kuugu diideen kaaga dhaarta faaklada lahu wuu ku adkeeyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna aklada waa shay alkaliil shayka adag wey aklada lahu rasuulu llahi alqowl nebigu hadalkuu ku adkeeyey isaguna hanjabaad buu kaga qaad qaaday wahadadahu waanuu tahdiid ayuu ku sameeyey wuu huruufay oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu ninkaasi u uhanjabay isaguu uhanjabay fa qaala markaasuu dabeedna gaalkii yidhi atuhadidunii waryaa miyaad ii hanjabaysaa buui maxamedow waanaaran naadiyan xagga fagaaraha war dadka aniga ii jiibiya iyo rakaabkayga iyo saaxiibadaydu aad bay u badan yihin haddana cid kuma hay sidana waadigan maka oo dhan ilaa maka iyo kacbada waadibay ku yaalaan buuro dhexdood marka ninka ugu naadi badan fagaaraha fagaarihiisu uu buuxo waa aniga buuri inagiibaa waa saas uri marka faanzala allahu rabbi baa soo dejiyey tahdiidan lahu isaga oo u hanjabaya ka fii aakhiri suurati iqra suuratu iqra aakhirkeeda ilaahay uu soo dejiyo jawaabtii uu ka xilqaaday rasuulka abijahalna u indhaha kaga dhufo kalaa buu ilahay ha caga dhigta ninkaas lain lam yantahi haddaanu caga dhiganin oo aanu joogsanin lanasfacan binaasiya foodaanu qaban doonaa naasiyatin food baanu qaban kaadibatin beenalaya khaati'atin gebsan suurat raxmaan ilaahay maxaa uu yihi sayukhadu biاnnawaasi wاlaqdaam waxaa la qaban doonaa fooda iyo iyo iyo iyo xagga gomadaha ayaa sida garaanta la isku xidhay markaasaa naarta lagu tuuri doona falyadcu naadiyahu buu ilahay fagaarihiisa ha u yeedho bal tolka iyo dadka halkaa xisbiga ufadhiya ha u yeedho sanadcu zamaniya anaguna duubcastayadaan u leeyihi baa ilaahay azaniya waa junuudda gaarka ah ee cadowga kala jebisa ee heelan wey kalaa buu ilaahay yidhi ha iska daaya waxaa ama kalaa waxa dhab ah laa tutichu ha yeelin kalaa ha u hogaansamin kalaa laa tutichu ha aqbalin wasjud ilaahay u waqtarib ay lirabbik ilaahaaga u dhowow saasaa leh rasuulka sala allahu calayh wamin adiyati rasuul dhibaatadu abijahal nabiga soo mariya calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ah abijahladu had walba way badan yihiine maa xakaahu cabdullaahi bnu mascuud cabdullaahi bnu mascuud qisada uu inoo sheegaye min riwaayati bukhaari ee bukhaari ku sugan qaala wuxuu ihi cabdillaahi ibnu mascuud oo ahaa raggii wakti hore islaamay kunnaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama fi lmasjid nebiga masaajidkaanu la joognay wahuwa yusalii markaa nebigu wuu tukanayay ilan adoon astaantiisu waa cibaada cibaada ayuu caan ku yahay lagu ogyahay lagu arka loogu soo hagaaga marka rasuulku sala allahu alayhi wasalam salaadiisa ayaa badnayd habeen iyo maalin usali faqaala abu jahl abu jahli baa waxau ihi alaa rajulun armaynu nin hala bu ihi nin yaquumu ukaca ilaa farsi jazuuri bani fulaan reer bani fulaan neefkoodaa mindhicirkiisa ninuu kacamal helaya fa yulqiyahu calaa muxamed wahuwa saajid oo ku tuuraya maxamed asjuud marka erayada luqada ah farsigu waxa weeye uuska min bayni farsin wa damin labanan khaalisan saaiqan lishaaribiin suurat naxli ah alfars waa uuska marka dee uus banaan yaala waxa wey macnaha mindhicirka halkan mindhicirka ah. ah, jasuurkuna waa neefka geela marka reer neefkaa geela ahe ah, halkaa lagu gowracay mindhicirkiisa war qof soo qaadaya ma la marka salaaddii waynagan ka kari weynee marka uu sujuudo wuu isyaro daahiriyaae eh, ku dul shubaya bu fa yulqiih ku tuuraya faqaama waxa istaagay cuqbat bnu abi mucayd bnu camri bnu umaya ibnu cabdishams midkii oo uu nebigu ku shabahay hasha kii gowracay kaasoo aada u xumaa ayaa soo kacay aniga buuhi aniga wajaa bidalika alfars min dhicirkaasuu la yimi faalqaahu cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga ayuu ku tuuray wahuwa saajidun isagoo sujuudsan falam yaqdir ma karin axadun min almushrikiin min almuslimiin mid muslimiinta ka midihi wuu kari waayey aladiina kanuu bilmasjid ilqaa'ihi canhum canhu calaa ilqaa'ihi canhu inuu nebiga ka tuuro in waliba xuslikaasaa ku dabageli ya waa maxay lidacfihim waxa ay ka tamar daraayeen can muqaawamati caduwihim cadowgooda inay muqaawameeyaan inay jilibka u dhigaan ay la dagaalamaan baanay kari karayninoo ninka markaa iyaga ka hor yimaada meel cidla a ah laga helaya markaasay toban garaacaya marka waa la iska yaragga badan adigu may kari karin iyagoo aada uga xumoo ka murugeysan waay waa sidaa hadda aada arkaysa habeenkii dhaweyta aynu ka sheekeyneyne bale kuwan mindhecerkay ku shubeen ko kuwana imika dee wasakhdii suuliga ayay qofkii maxbuuskaa ku shubayaan iyo kaadidii eg ninkaa kibir waa ku jiraa waxaa ku jira bahdilid ayaa ku jirta waxaa kale shaydaan baa dabada ka wadoo ogsoon yihiin qofka muslimka ahi in asaasiyaadkiisa ay kamid tahay dahaaradu markay xidhayaan qofka muslimka ah waxay la raadsanayaan meeliba meesha ka nijaasii qurun badan kitaabkiibay nijaasii ku daadinayaan qofkiibay ku daadinayaan waa bahdilid weeye qofkan shaksiyadiisa iyo damiirkiisa ayaa loo dilayaa si aanu udhimaninba jidhkiisu jirkiisa ka horba macnaha walam yazal calayhi salaam nebigu ma daynin saajidan wuu iska sii sujuudsanaawn xataa jaaءat faatimatu bintu ilaa ay timid ilan dumarkuna door lehe inantiisii faadimoo ka tuuraysaa timid fa faakhadat waxa ay qaaday alqadir wasakdiba qaad waramatu markaasi halkaa ku tuurtay wasakdi intay ka qaaday nebiga ayaa halkaa ku tuurtay fiqi ahaan baa bukhaari uu keenaya waxa weeyaan baabka boqol iyo sagaal buu bukhaari ku keenaya kitaabu salaa almar'atu tadraxu cani lmusali shaya min aladaa muslimna waxa uu ku keenayaa kitaabuljihaad dhibaatooyinkuu nebigu mushrikiinta iyo munaafiqiinta kala kulmee marka uu ka waramay ha waa meelaan dee faqiiha odhanaya salaadii baa ka burtay nebiga balwaaki uu sbaa ku daatayoo wuu weyse jabayoo salaadaasi kama ansixin nebiga bal faqiiha odhanaya waaki ma oran karo waaya salaadiisaasi way u jirtaa sidaa darteed ba haddii qofkii lagu xidho meel nijaasaysan salaadii dayn maayo wadi uun qofkii falamaa qaama marka waxaa kaloo kaaga muuqanaya halkaa khushuucda rasuulka sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed bal adigu uus qiyaas bilaa caleyk baalka uuska la idhaahdo weliba neef geela uuskiisu dee ma sahlana waa intee oo faraasiladoo culayska uu leeyahay qarmuunka uu leeyahay qoyaanka uu leeyahay adiguna marka aada meelahan ayaad tidhaa xaal ha laysiiyo waxaasaa laygu yidhi qowl falamaa qaama markuu nebigu kacay dacaa wuxuu habaaray calaa man sanaca haada sunc alqabiix ciddii falkan xun samaysay dacaa haddii ay ka daba dhacdo fii iyo laan iyo ducay noqotaa haddii calaa ay ka daba dhacdana habaar bay noqotaa dacawtu lahu waan u duceeyey iyo dacawtu calayhi waan habaaray waxaan had iyo jeer xarfaha la ydhahda xarfaha ayaa macaanida kala duwan fi lam min calaa kolba wixii ka daba dhaca wuxuu abaara calaa man sanaca haada sunc qabiix ficilkaa xun ciddii ku samayso ninkaa cuqba la yidhahdo wuu habaaray faqaala markaa nebigu wuxuu ihi allaahuma calayka almala min quraysh allaahuma calayk ilaahay qabqaba buuri almala kooxdaa min quraysh kuwaa madaxyaweynta reer quraysheed ilaahayow ilaah kuwaasaan kugu haleyn wasama aqwaama marka dhowr buu magacaabay qaar buu magacaabay hebel hebel hebel hebel hebel hebel ilaahay buu ayuu cuskada qaala bnu mascuud waxau ihi cabdillaahi ibn mascuud saxaabigii la odhan jiray fara-aytuhum waxaan arkay qutiluu yowma badr maalinkii beder iyaga oo qoorta loo dheereeyey ah, toddobaatankii maalintaa laga raystay ayay ka ahaayeen kuwaas sayuhzamu ljamcu wayuwaluuna dubr bal saacatu mawcidhm wsaacatu adha wamar abijahal oo intoo la kala gooyey kiiqda haya ayuu u yimi cabdillaahi bn mascuud kan waramaya laftiisu maalintii beder raggii u dhakada kaga garaacayeyna wuu ahaa ga buu lahaa garhkiibuu ku dhegay markaasuu soo yaro jiiday raqdiisi markaa waxbuu sii kala garanaya markaasuu ory warma abujahal baad ahayd bu abujahalkii laga fadhihi lahaa miyaad ahayd markaa wuxuu ihi whal ana ilaa rajulu qatalahu qawmuh walow qatalanii kayru akaar waxau uu ihi oo miyaan ahay nin tolkii dilay un baan ahay waxaanse ka xumahay qotiday laysay buuri ninka jaahilka la idhaahdaa wax yaroo basiiray kaga dhegaysa raggii ragga ahaa sharafta lah hadday dilaani niman reer ansaareed ahoo madiine iyo eryadan joogay oo qobaal ah kuwaas u jeedaa qotibay dishay baan ka xumahay buui marka halkii buu iskaba raaciyo kow kaga dhigay waaya wa mima xasala lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa dhacdadii afraad ama saddexaad waxyaabaha nebiga ku dhacay maca abi jahl ee abijahal uu ku sameeyey waxaa ka mid ahaa ana haadaa kan oo abi jahl ibtaaca ajmaalan awr buu ka iibsaday min rajul nin bu awr ka iibsada ajmaal waa jamcu jamal jimaal iyo ajmaal awr buu ka iibsaday abijahal nin yuqaalu lahu arash magacaasaa ninkana la odhan jiray famadalahu wuu meermeeriyey madligu waa meermeerinta waa kii xadiidka nebiga ka sugan ahaa madlu lqaniyi dulm ninka wax helaya oo meermeeriya dadka waa dulmi iska bixi wixii lagu leeyay dadka hameermeerin biasmaaliha lacagteediibu ayuu warwareejiyey igu soo noqo adeer joog wuu hurufay ninkii fa jaa rajulu ninkii miskiinka ahaa ayaa u yimi majmaca quraysh urur ay leeyihiin reer quraysh fadhi weyno ay leeyihiin oo shira ayuu ugu yimi yuriidu minhum wuxuu ka doonayaa musaacadatan inay kaaliyaan inay wax la qabtaan oo maxay wax kala qabanayaan calaa akhdi maalihi inay xoolihiisa uga qaadaan abi abijahal aryaane adninkan idinku idinka dhashee arbii waayo dee awrtiina uu iga iibsaday awrna ma hayo adduunna ma hayo baari saacidoo ninka xoolaha igala qaada bu ku yihi shirkii quraysheed maa daalinkun daalinka kale waa isu sanqanayaan daalimiintu way ku faraxsan yihin fadallowhu markaasay tusiyeen calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayay farta ugu fiiqeen liyansifahu si uu uga cadaalad qaado min abi jahlin abi jahal insaafku waa cadaaladda liyansifahu min abi jahl abi jahl si uu uga cadaalad qaado waxay idhaahdeen miyaanu adeerku saacidnaa ninkan u kana abi jahl kaa qabanaya bal eeg munaafaqada intaa la eg abijahl iyo rasuulka isku ogaay marka taas waa kaa ku sheego kui istihzaaan waxay ku dheeldheelayaan waa ku dheeldheel nabiga ay ku dheeldheelayan iyo ninkan waa limaa yaclamuunahu waxa ay ogaayeen oo min afcaali daalika shaqiy kaa shaqiga ahee guuldarada badan ficiladu ku samaynayey birasuuli sala allahu calayhi wasalam ficiladii xumaa ee uu nebiga ku samaynayey ayay ogaayeen dabeetana kii ay is yidhaahdeen aada ugu fogyahay ayay u direen gidaar bay qabadsiinayaan miskiinkaa madluumka ah jaahiliyadu waa taa halkii ay kiira qaban lahayd qofka madluumka uu u heelin lahaa wuu ku wuxuu ka dhiganaya udxuuka wax lagu qoslo oo lagu jeesjeeso nebiguna calayhi salaatu wasalaam dugsiga dabada ma gelinine fatawajaha arajulu ilayhi ninkiibaa usoo jahaystee nebiga u yimi wadalaba minhu lmusaacada musaacada waa iska naba waynu idhahnaa musaacade gargaar buu nabiga weydiistay calaa abi jahlin abi jahal iiga gargaar buu war maxamedow adaa la iisoo kaa tilmaamay abi jahli baana i cawaray dee balkaale adduunkii ila soo weydiy fakharaja macahu nebigu waa raacay xataa daraba calayhi baabahu ilaa uu budka ku garaacay albaabkii abi jahal ilaa naftaadu intay kuu daranta in lamida ah ama ka badan waa inay u darnaataa qofka muminkaana u dirnaata albaabku ku garaacay faqaala markaasaa wuxuu hi man haada war kuma albaabka sidan u garaacaya qaala muxamed war waa anaga buu i maxamed baa ku garaacaya fakharaja muntaqacan lawnuhu wuxuu soo baxay muntaqican lawnuhu isagoo midabkiisu isbedelay oo silanoo gangan madow sida neefka hulumbuha hayo uu ka kacay baa ah faqaala lahu rasuulu sal llahu alayhi wasalama nebigu wuxuu ku yidhi acطi haada xaqa amarkii askarigaoo kale uu dhiibay daalinka fadlan iyo bliis iyo waxba ma lahae war sii buu yihi ninka wari ah wixiisi hadda sii faqaala abu jahlin baa wuxuu ihi laa tabrax ha dhaqaaqin xataa taakuda jeerood qaadato xataa taakudahu ilaa aad waxaagii qaadato badrisugbi aad qaadatid waxaagii falam yabrax arajul ninkii halkii kamuu dhaqaaqin xataa akhada daynahu jeeroo gashigiisii uu qaatay wuu kaga soo tuuray ila ilaahay baa uhelinaya waa isku kalsoonide ninkii quraysh ka baqday ee loo daayey hangoolkaasuu kaga soo dhuftay faqaala qurayshu nimankii halkan fadhiyay quraysh baa waxay yidhaahdeen waylaka ya abalxakam abalxikam war abalxikamow maa ra'aynaa maanaan arag mila maa sanacta waxaanaad samaysay oo kale waryaha war dee inuu maxamed kaa qaadayo wax maanta lama filay mabaanaan kuusoo tilmaanan haddaan islaami qaala wuxuu uhi waylakum war guul darayste wallaahi maa huwa arrinku ma ahayn ilaa an daraba calaa baadi albaabkaygiibuu garaacay xataa samictu sawtan cod baan maqlay gariiraya muli'tu minhu rucban aan argagaxay buui argagax baa la ii buuxiyey mala waa buuxinta rucdiguna argagax walaa mulita minhum rucban mulitu minhu rucban argagax baa lai geliyey wa ina fawqa ra'sii saxlan dhakadana waxa isla iska kay dul min alibil saxlan min alibil awr qoolahoo geela awra maa ra'aytu mila weligeyba aanu maray awrkanaaba cajaa'ibaba <laughs> awrkuba waa karaamo badan yahay insha allah waan awrkii unbaaba isa soo labarogay bu awrkii maalintii hore iga eriyey ayaa isa soo labarogay waaya afalaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat w kayfa khuliqat awoodda ay leedahay hadduu ilaahay nagu soo jeheeyo way naga sii jeedaaye sidaa abujahaal bay qaar badani firdhan lahaayeen laakiin waa loo sakiray dadka waaya marka halkaa waxaad ka arkaysaa dadka ducafada ah caadil baa uheliya daciif Ehm, oo magan galo daalin waxa weye kud ka guur oo qanjow guur ah, istiijaar min arambaai binnaar waa adoo raran ka carara oo bataax kululaade ka cararo oo dabgala ayay ka dhiganta waa taasa adduunyada dowladaha waaweynee maanta sheeganaya inay maaragtay awood leeyihiin waxaa la kala qaataa waa waxa dhexdooda laakiin duwala naamiya dadka soo koraya iyo ummadaha kale islaamka ah iyo wixii madluum noqda isaga waxaa laga faa'iidaa in saxaafadda iyo wakaaladaha wararka iyo aada ay wax uga qoraan oo laga sheekeeyo dakhli badani uu kasoo hoydo beliya baaskooda iyo iyo dhibaatadooda iyaga waa laga sheekeeyaa laakiin looma hiiliyo waxaa loo hiiliye ee la garab gale wax loo qabtaa waa dadka awoodda ee markaas dee ku wada jira fiilka kuwan kale idaacadda dhegaysatada de waxaa laga sheekeynaya un inaga ayuunbaa laga sheekeynaya inta beliya baas iyo baaba ka socdayo dhimashiyo geeri waay ninkaasuu ku dheeraaday marka abijahl la ydhaha abija ina rabbaka labilmirsaad ilaahay dhabagal buu ugu sugay dhufaysku ilaahay u cadow halkaasuu ku biyo ninkaa la odhan jiray kibirkiisu halkaa gaadhay wa min jamaacati lmustahziiin mustahziiinta qur-aanku uu sheegay waxaa kamida ah abulahb bna cabdilmualib camu rasuuli laahi sal allahu alayhi wasalam ninkaa la odhan jiray abulaha oo nebiga adeerkii ahaa weli adeer ka liita maadarka usrad iyo qoys ka liitaana ma jiro adeer ka liitaana ma jiro suurad la akriyaya ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha oo suuratu tabat la laydhaa ayaa ka warantay isaga iyo iyo cajuusadiisiiba islaama xataa la odhan maayo habartoone isaga iyo cajuusadiisiiba qur-aankaasaa wamraatu kaana wuxuu ahaa ashadda calayhi min aladaacib wuu kaga daraa kuwa ka fogba dadka shisheeyaha la idhaahdo ka sokeeyaha sheeganayaa ka darna ogoda halkaa waxaad ka fahamtay mustalaxan ah shisheeye iyo sokeeye ama nacab iyo gacal dadku siyaabo kale jaahiliyadda ufasirtaayo dee waxaa loo fasiraa dad markaa xigta idinka dhaxaysa iyo kuwaana idinka dhaxayn ayaa loo fasiraa qaar aa wax isu tihiin iyo qaar aydan wax isu ahayn saasay fasiraan laakiin nacabkuna waa kaa diin laawaha ah gacalkuna waa qofka diin idin walaalay halkaasuu kaasi ka eriyay rasuulka sala allahu calayhi wasalam antaaroo afar boqol oo kiilo u jirtaana laabtay soo gashadeen nabigiiyo asxaabta fa kaana yarmi lqadar wasakra ayuu ku tuuri jiray calaa baabihi nabiga albaabkiisa manaa saxarada iyo qurunkaasu soo qaadi jiray liannahu kaana jaaran lahu jaar buu ahaa oo halkan iminka nabigu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam xaafadooda ahay dee kacbada berigeeda waa kuwa ku yaala safa iyo marwo agtooda halkaa basasu ka baxaan iminka markaa guriga abilahabna agtiisu ahaa oo xoogaa mitira ah ilaa labaataneeyo mitir buu isaguna dhinaca waqooyi ka saaran yahay maktabada iminka halka laga dhisay nebigu ku dhashay wa kaana jaaran lahu dee jaar buu ahaa fakaana rasuulu sala allahu calayhi wasalam yadraxu markaa nebigu intuu qaado ayuu iska basrin jiru halkaa ku tuuri jiray wayaquulu wuxuu odhan jiray yaa banii cabdimanaaf ayu jawaarin haada war reer cabdimanaafow waa maxay jaarnimada caynkan cabdimanaafku sheegaya waa tolkii waa tol lagu go tolka adigu aad ku dhololayso bal iska ekaad raacaysiyo kale yaa banii cabdimanaaf waa bani cabdimanaafku waa kuwii abijahaal uu lahaa reer cabdimanaaf waxay doonayaan haigu sameeyo kuwiibuu nabigu ka qaylaya markaasuu ayu jawaarin haada war jaarnimada noocana maxaa laydhaha jaarnimada wasakda la isu dhigay iyo kudaafada shaarica aad baad uga naxaysa iyo akhlaaqdii dadkao xumaatay bay noqonaysa bac lagu soo saxarooday oo suuqa lagu tuuray maaragtay subaxdii bac intoo lagu soo kaajay ama saxaro lagu soo guntay dabeetana suuqa lagu soo tuurayoo miskiin gurigiisii kasoo labistoo jeestaynaya <laughs> ayaa saa bash ugu siinaya ugu joogsanaya isagiina khariban wixii ag marayay o dhanna khariban bilaa calayk miyaanu nacdal mutaysan waa ka rasuulku le iska ilaaliya labada meelood ee nacdasha ha ku saxroonina waa geedka harkiisii iyo dariiqii waa qiyam xumadii akhlaaq waxyaabaha qaxoontiga iyo had iyo jeer dadka dhibaatada ku dhacday ay nataaijka kasoo baxay akhlaaq xumada ayay ka midta waxaasoo kale lama arki jirto ethoobiya bacda lagu xidhaa la tuuraaba markaa caada ahaan jirta laakiin dadkii waxaas waxyaabahay soo naqileen bay kamid noqotay waaya nin kastaa wuxuu soo bacayn jiray waxau ahaa ninkaa isaga ah halkaas kusoo tuuri jir waaye wakaanat waxa ay ahay tushaarikuhu waxaa la wadaagsan jirtay oo kula jirtay fii qabiixi camali camalkiisaa xunna waxaa iyaduna kula jirtay zawjuhu habartiisii umu jamiil bintu xarbin ibnu umaya magaceeduna kaasuu ahaa kunyadeeda umu jamiil bintu xarb ibnu umaya fa kaanad waxay ahayd kaiira maa tasubu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nabiga ee caaisha watatakalamu fiihi aada bay uga hadli jirtay binamaain isku dirka aada bay dadka ugu diri jirtao naarafuufad bahe wa khusuusan gaar ahaan bacda an nazala fiihaa intii uu ku soo degay iyada iyo wa fii sawjihaa ninkeeda suuratu abilahab suuratu abilahab suuraddaasi markii ay soo degtay ayay usii darnay maniniyanimada iyo edab darada waa tii dhagax weyn soo qaadata dabeetana markay suuradda dhegaystay iyadoo la akhriyayo ayay nabiga abubakaro ula fadhiya bay kula soo carartay markaasuu abubakar yidhi waa ka xumahay tii dulliga ahayd ba halkan dhagax soo sidata dee habarna habar baa loo diraaye inuu habar indhaha ku dhufto oo laydhaa habarba ama dishay ama uu dilayna waa ka yar neeraysanaya kolkaasaa uu yihi ila arki mayse iska fadhi nabiguna calayhi salaatu wasalaam xijaab ilaahay buu ka gashaday oo dee alla u sheegay abubakar bay isla soo agtaagto waxay tihi nee saaxiibka inuu icaayiy baa lai sheegay naa waxba kumucayn bu isagu balaayo kuu dhacday isagu waxba kumucayn dabeedna intay iska dhaqaasisay bay tihi inaan geesiyadahay quraysh ha ogaato afana buraanbur yarna waa tii tirinayse lahayd mudamaman abaynaa wa diinahu casaynaa wa amrahu qalaynaa muxamed buu ahaa mujrimadu markaasay tihi mudaman magacii bay bedeshay waxa weeyaan kii ceebaysnaa wey kii ammaanaabu ahaa maxamed iyaduna mudaman bay tihi waanu diidnay arinkiisiina waanu caasinay isagiiyo wixiisiina waanu cadhoonay intaasay gabaygaasay tii ilaah uu kasoo gaabsado ishaarayo ayay kamid tihi wa min almustahzi'iin kuwii rasuulka ku jees sala allahu calayhi wasalam waxaa kamid ahaa cuqbat bna abi mucayd ninka la odhan jira kaana aljaar thaani jaarka labaad buu ahaa lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam yem yem iyo qadaad weyn miidhan baa isugu soo ururayo markaa waxa uu ahaa jaar labaad wuu ka agdhowaa wa kaana yacmalu macahu wuu la shaqayn jiray ka abilahab sida abilahab oo kale ayuu ka agdhowaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sanaca maratan waliima mar buu sameeyey allabari allabariga de inagu af soomaalihaan casuumadaynu u naqaana ama duco duco iyo allabari duco iyo allabari de marka inta badan wax la cuncuno ama wax la qalqala yidhahdo ninkaasi wuxuu sameeyey fantasiya iyo allabarida wadacaa lahaa wuxuu allabarigiisii ugu yeedhay kubaraa qurayshi quraysh madaxdooda intii markaa acyaanta ahayd ee mudakarka ahayd ilqabatin wa fiihim rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam nebiguna waa ku jiraa maxamed oo adna iska kaalay bu kollay seedle qadayso qadays faqaala calayhi salaam markaa nabigu wuxuu ku yidhi wallaahi laa akulu acaamaka inaanan raashinkaaga dhadhaminaynin xataa tu'mina billaah ilaa aada ilaahay rumayso oo cid waliba waxeena iibgeynaysaae rasuulku sala allahu calayhi wasalam carafkiisii iyo cunadiisii waxa uu ku xidhay dacwadii iyo diinta ilaahay ayuu ku xidhaya run gurigaagu inuu kugu daraaninaye maxaad cuntaa ama naftaadu inay kugu daraanaya halkaad gashaa taa munaafiqaalaho ilahay wuxu ui qad ahamatum anfusuhum naftooda hami gelisa naftooday ku warwaraan diin iyo dal iyo dadtoona kuma warwaro munaafiq tiisaa ugu darano meel alla meel u dhigaa buu leeyahay ku culus tin ku culus oo naftaa ku culus oo maslaxadiisaa ku culus laakiin nebigu wuxu dh anugu qadayn maayo shumahana gelin maayo faasiq wixiisiiyo gaal cuni maayo mada shahaadan aan kaa qadeeyo fatashahada markaas waa shahaada carabtana agtooda ceeb bay ahayd in qof gaajaysani meeshii sooriye ka baxo sooriye la-aanteed isagoo waxba cun inuu ka baxo ceeb bay ku ahayd nin xaatima doi ninkii la odhan jira deeqda caanka ku ahaa ayaa islaantiisiibuu la hadlaya waxa wey idaa maa sanacti zaada faltamisi lahu akiilan falastu lahu aakilan waxdi naa islaanya haddaad maalinkii wax kariso bal waxaad raadisaa buuri cid ilaa cuntoo gacanta ila gelisa ma ihi nin keligii wax cunaye waa dhaqankii wanaagsanaaye islaamkii iyo dee nebi ibraahim diintiisi ay ka hayeenbe waay marka waxay kaliftay ninkani si aan ceebtani u qabsanin inuu ashhaato fa balaqa daalika arintani waxay gaadhay ubay bna khalaf ninkii la odhan jiray aljumaxi alqurash ninkaasay gaadhay wa kaana wuxuu ahaa ninkan gaalkii sadiiqan lahu saaxiib uu ahaa cuqbe iyo ninkaa umay ayaa dee gaalo saaxiiba lahaay fa qaala markaa wuxuu ihi kii umay baa yihi ubay maa shay-un muxuu shay yahay balaqanii canka waryaa war shay iga soo kaa gaadhay balka war cuqbow waxbaa la iiga kaa sheegay maanta waxaan la sheegaya muxuu qaala markaa wuxuu ihi cuqbana ilan kanaa rumuud kusii haye gaalka midiba mid buu rumuud kusii hayaa oo uu sii riixaya way sii kala subxaanalaysanaya iyagiibaa sii kala yaabta wuxuu hi laa shaya warbala ma jirto laa shaya waxba ma jiraan dakhala manzili gurigayga adeer waxa soo galay rajulun shariifun nin wanaagsan waa rasuulku ujeeda sala allahu calayh wasalam shariifnimadiisa way qirayaan laakiin waxay diidan yihiin sida qur-aankuba caddeeyey wuxuu la yimi ah, laqad kunta marduwan qabla haada waxay leeyihiin ummadihii hore rusushooda kuley war inka wixii kaa horeeyay rajaanu kaa qabno marka iyadoo qofka la ogolya ina hebel la ogolya la garanayo wuxuu yahay mabda wax duminayo wax dhisayo markuu la yimaado waa laga hor joogsanaa la gacan taagna adeer nin wanaagsan bay sidaa daraaddeed ba abu sufyaan isagoo aan islaamin ayaa inantiisii umu xabiiba uu guursaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasaa la ninkii colka ahaydeena maxamed ayaa guursaday inantaadii nin qoorahee ah, waxay heshay buui nindhalado horta muddo kara way heshay iyada ah, marka wax kale waxay noqdaanba wax kastaba aan isku hayne ninba heshay bu faabaa adeer wuxuu diiday buui ninkii shariifka ahaa an yaakula acaami inuu raashinkayga cuno xataa ashhada lahu ilaa aanu ashhaato fastaxyaytu dee waxaan ka xishooday an yakhruja min beyti inuu gurigayga ka baxo walam yadcan isagoo aan waxba cunin fashahidtu lahu markaasaan dee ashahaatay bu tasaadar ceeb nagu ah waxba badan kuma sii aha qofkaan diini ka dhab ahayn inuu markaa mar kristanka iska sheegto mar yahuudiyadda mar islaamka qofka muslimka un bay arrimaani ku adag yihiin waxba dadka gaalada aheen islaam haysanin iyaga kolba dhankuu doonuu ridaya siyaasadda kolba dhankay ula kacdo faqaala qaala ubayin ubay khalas ayaa kasii badbadiyay xumaantii oo yidhi wejhii min wejhika xaraam wejigayga iyo wejigaagu xaaraan bay kala yihiin in laqiitu in laqiita muxamadan haddaad muxamed la kulanto falam tadac cunuqahu aanad qoorta kaga joogsanin waigu wada waa ku joogsiga falam tadac cunuqa oo aanad qoorta kaga joogsanin wa tabzuq fii wejhi wejigan aanad candhuuf kaga tufin bazaqa waa tufida buzaaq waa candhuufta wa tulqim cayna oo aanad isha ka dharbaaxin wallaahi inaynaan dib isu arkayn bu haddii aanad qoorta kaga joogto oo aanad wejiga candhuf ka tusin oo aanad indhaha ka dharbaaxin saasuu usoo baceeyey falamaa ra'aa markuu arkay cuqbatu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam ninkii gaalka ahaa cuqba markuu nebiga arkay facala bihi daalika waxbuu ku sameeyey candhuufuu ku tufay iyo isagoo caaye iyo isagoo la feertamay iyo nabiguna dabcan uma taagna inuu iska celiyo faanzl allahu fiihi fii suurati furqaan ilaahay baa ku soo dejiyey aayaadka waywma yacadu aalimu calaa yadayh wayaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa waylataa laytanii lam attakhid fulaana khaliila laqad adalanii can adikri bacda id jaaanii wakaana ashayطaanu lilinsaani khaduula aayaadkaasa ilahay uu soo dejiyeyo waxaa rabbi uu muuqaal ka bixinayaa ninkii gaalka ahaa ee cuqba loodhan jiro murugaysa farta dhexda ka qaniinay ayaan dare iyo alaxjabu ku dhacay oo murugoonaya oo ka calaancalaya kii uu raacay u calaancalaya rasuulku diiday wa yowma maalin xus yocadu aalim gaalkaa qaniinaya calaa yadayhi gacmihiisa macnaheedu fartuu dhexda ka qaniinay waa murugo halkii u dambaysay wayaquulu wuxuu leeya yaa laytanii talaaye itakadtu maca rasuuli sabiila maal maxamed wado ka ag samaysta oo aan raaco yaa weylataa hoogayge laytanii falae lama takid fulanan khaliila kii hebel ahaa ee ubay miyaanan saaiib maxaan saaxiib uga samaystay laqad adalanii can idikr qur'aankiibuu iweydaariyey bacda id jaaanii intuu qur'aanku ii yimi kadib wa kaana shayaan ilaahay baa wuxuu ihi shayaan wuxuu ahaaday lilinsaani ina bani aadan khaduula mid hoojinaya oo guuldaro u horseedaya wa min ashaddi maa sanacahu daalika shaqiy kaa guuldarada badani waxyaabaha uu ku sameeyey birasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu ku sameeyey waxaa ka mid ahaa waa cuq baynu haynaa ma rawaahu lbukhaariyu fi saxiix bukhaarika saxiixiisu kusoo saaray wa waxaad ka eegi karaysaa marka fadaail saxaaba ayaad ka eegi karaysaa baabka shanaad qaala baynama nabiyu sala allahu calayh wasalam wakti oo nabigu yusallii uu ku tukanayo fii xijri lkacba kacbada halkaa xijru ismaaciil la yidhahdee deyrkeeda gaaban id aqbala cuqbatu bnu cuqbatu bnu abi mucayd ninka la yidhaahdaa soo qaabilay nebiguu ku soo jahaystay fa wadaca maradiisii buu dhab ku siiyey fii cunuqi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qoortii nabiga shariifka ahayd ayuu sidaa ugu duuduubay marka qofka lagu dabayo marada fakhanaqahu khanqan shadiidan wuxuu ku baktiyey oo uu ku giijiyey ku giijin adag khanqigu waa baktiinta khanqi iyo shanqi wuu ku dabay sidaasuu ugu dabay oo khanqi adag buu ku sameeyey fa aqbala abubakr abubakar baa markuu arkay in saaxiibkii lagu habsaday ayuu kusoo jahaystay xataa akhada ilaa uu qabtay bimankirihi garabka ninkii gaalkahaabuu garabka dhab siiyey wa dafacahu can inabiy nebigu xaggaa uga reexay isagoo nabigii ku raran oo eh, isla rafaadayaan ayoo horweheliyo intuu garabka qabtaybu xaggaa u tuqaantuqiyey wa qaala markaasaa wuxuu ihi aayaddan buu abubakar akriyey ataqtuluuna rajula barma nin baa dilaysaan gaalada haddaad tihiin an yaquula inuu yidhi daraaddeed rabbi allah rabbigaygu waa ilaahay waqad jaa'akum bilbayinaat mucjisooyinna wuxuu idinka keenay min rabbikum ilaahayna xaggiisa ninkani markhaatina waa wa waa wataa xaqna wuu ku socdaa wixii loo abuuray basharkana waa ka dhawaajiye warma waxa eed uga dhigteen wixii ammaanta ahaa waa maqaalada yaa lahaa suuratu kaafir bay ku sugan tahay qur-aanku maqaaladan waxa uu ka warinayaa muminun min aali fircawn ninkii eh, fircoon qoladiisa ahaa ee ashahaati ee markaa suuratu kaafir haddaad akrido muuqaalka qaaliga dhexalgalka alah kiibuu soo qaatay ataariikhu yuciidu nafsa taariikhdu way soo noqnoqonaysa haddii maalintaa nebi muuse lagu rarnaa maalintaana nebi maxamed baa lagu rarnaa aayaadkan uu ku dul akriyay abubakar siduu ninkaa muminka ahayba ugu dul akriyay fircoon iyo qoladiisa sidii unba qaar loogu raray waa lagu sii rarnaan doonaa marbay taal ay leedahayba marka almuhim waxaad halkaa ka arkaysaa xaqan rafaadka loo soo maray iyo in ilaahay uu sabab uga dhigay dadaalkii iyo nafiyo maalba wixii ay bixiyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisu waana ta looga fadhiya dadka muslimiinta wallahu aclam